wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu qaala alxaafidu bnu xajar alcasqalaaniyu raximah llahu tacaala wacan anasi radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalam ida kharaja masiirata halaathati amyaalin aw faraasikha sallaa rakcatayni sallaa rakcatayni rawaahu muslimu waxaan soo haynay kitaabkii buluuq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid bn xajar alcasqalaaniyi raximahu llahu tacaala waxaan kusoo dhex jirnay baabu salaati lmusaafiri walmariid waxaan kasoo hadalnay in salaada markeedii hore la farad yeele laba laba ragco markii madiina uu nebigu uusoo hijrooday sala allahu calayh waali wasalama kadibna in laga dhigay in qaarna marka eh, salaadii xadarka afar laga dhigay salaadii negida in afar laga dhigay kuwii kalena in markaas labadoodii loo daayo marka dabcan eh, marka laga reebo maqribka waay iyo subaxa oo marka laga reebo maqribka iyo subaxa saddexda salaadoodoo kalaa laba laba ahaa jira afaraa laga dhigay marka qofka xaadirka afar looga dhigay musaafirka labadiisii baaqi ugu ahay kadib waxaan soo sheegnay in nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadigiisa uu u badnay inuu inuu wuxuu u badnaa inuu gaabiyo salaada saasaaba ma laga soo guurinin nebiga caleyhi salatu salaam sanad saxeixa in nebiga uu salaadu isagoo musaafira ah uu salaadii taam yeelay caaisha iyo cusmaan ayaa laga soo guuriyey ayagana marka ta'wiilkooda iyo sidii ay marka nusuustaas marka ay wax ka dhaheen iyo waa sheegnay ayb halkan marka hadda wuxuu ka gelayaa waxay tahay in intee la eg masaafo in intee la eg ah haddii qofka uu u baxo ayuu salaada gaabi karaa oo musaafir loo ictibaarin karaa wacan anasin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala waxau yihi anas <coughs> kaana rasuulullahi rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayh waalihi wasalam idaa kharaja haddii uu baxo masiirata talaatati amyaalin saddex mayl in loo socdo oo kale aw amase faraasikha saddex farsakh waa wax wax lagu cabiro masaafada lagu cabiro sallaa waa tukanayay nebiga ragcatayni laba ragca ayuu tukanayay markaa laba ragcou tukanaayo waa gaabinayo way salaada musaafir isu ictibaarinayo rawaahu muslimun xadiidkan muslim ayaa wariyey ayb wa canhu waxaa laga wariyey ismu anas qaala waxa uu yidhi kharajnaa maca rasuulillahi nabigaan la baxnay sala allahu calayhi waalihi wasalama min almadiinati madiina ayaan kala baxnay ilaa makata ilaa iyo mako ilaa makaan soconnay fa kaana yusallii nebigu wuxuu ahaa mid tukaday sala allahu calayh waali wasalama rakcatayni rakcatayni laba laba ragcoo tukanaya xataa rajacnaa ilaa aan soo laabanay ila almadiinati madiina aan usoo laabanay makuu ka tegey wuxuu aaday madiinow ka tegay makuu aaday ilaa aan kasoo laabana nebiga labalaba ragcoo weli muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariiyo muslim baa soo saaray waxa labadana waa rubaaciyada waay salaada fareyda salaad kale lama gaabiyo iyo muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaariiyo muslim ayaa wariyeen walafdu lilbukhaariyi lafdigaana bukhaariya iska lahaa weliba bukhaari riwaayadiisa ziyaada la socotay waxa uu yidhi raawiga anas ka warinaya wuxuu yidhi qultu aqamtum bimakkata shay-an maka muddo miyaad joogteen markaad madiine ka tagteen maka aadeen maka muddo miyaad joogteen qaala waxa uu yidhi aqamnaa bihaa cashran toban habeen ayaan maka joogna tobanaan aan joogna mako tobankaasna wuxuu ka wadaa qisadaas xajatulwadaaci ahayd markuu nebiga xajkii ugu dambeeyey ee uu xajinaayay ayay ahayd tobankaas maalmoodna nebigu maka waxuu galay markay afar ahayd bisha dilxija maalintay sideed ahaydna waa ka baxay mino ayuu aaday maalinkaa sideedaadka iyo sagaalaadka iyo tobnaadka iyo kow tobnaadka iyo laba tobnaadka iyo saddex tobnaadka xaggaas wuxuu soo jiray carafaad iyo shaqo xaj ayuu ku jiray maalinta afariyo tobnaadna maka waaba ka baxay marka afartiioo soo galay afariyo tobankiina waa ka baxay waa toban maalimood saasay ku tahay <coughs> marka qisadan anas uu ka sheekeynayo waa xaajatulwadaac wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala waxau yihi aqaama anabiyu nebi waa nagaaday sala allahu calayh waali wasalama tiscata cashara sagaal iyo toban maalmood ayuu nagaa yaqsuru xaal uu gaabinaayo salaada uu gaabinaayo wafii lafdin lafdi riwaayo kalena lafdi kale bimakkata maka ayuu ku nagaaday sagaal iyo toban habeen sagaal iyo toban maalmoodoo maka joogay salaad wafii nacam wafii lafdin bimakkata maka ayuu ku nagaaday nebiga tiscata cashara yowman sagaal iyo toban maalmood marka riwaayada waxay uga duwan bimakata meesha lagu nagaaday tiscata cashara macduudkana riwaayadan dambaa lagu sheegay yowman ee riwaayadii hore hadda yowman iyo leylan midna kuma jirin ayib riwaayadan hore marka waa ziyaadaadkaasi wadata rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaariyaa weriye qisadaanuna waxay ahayd sagaal iyo tobanka maalmood oo nebiga maka uu ku nagaaday waa fatxu maka waa markii maka la furtay sanadkii sideedaaday ahayd oo qisada anas iyo qisadan hal qiso iskuma ah waa laba qisay kala wa fii riwaayati abi daawuud riwaaya abi daawuud usugnaatay ay leedahay sabca cashara sabca casharata toddoba iyo toban maalmood ayay leedahay riwaayada abu daawuudna isla qisadan ibnu cabaas uu werinayo nebigu waxuu maka ku nagaaday toban iyo todoba maalmood ay leedahay sabca cashara toban iyo toddoba riwaayadan marka waa riwaaya saxiixa ab ah. naam ayb oo marka in riwaayadii hore oo sagaal iyo tobanka laga rajaxo oo baabu tarjiic la aado waa laga fiican yahay marka riwaayadan waa ansaxday waa riwaaya rujaasheedu eh, tiqaad ay yihiin waxna kaarana kama muuqato imaamulbayhaqina waa jamciyey waxa uuna yiri uu ku jamciyey ninkii sagaal iyo toban maalmood yiri wuxuu ku daray maalinkii uu galay iyo maalintii uu kasoo baxay toddoba-iyo toban riwaayada odhanaysana maalintii la galay iyo maalintii laga baxay ay ka bixisay toban iyo tobadaa soo haraysa markaas saasaa marka loo jamciyey labadan riwaaya ayb wafii ukhraa riwaayo kale waxay leedahay khamsa casharata toban iyo shan beri sida qisadan ibnu cabaas unbaan ku jirnay wafii ukhraa mid kale hamsa casharata ama khamsa casharata toban iyo shan maalmood riwaayadan imaamu nawowi kitaabkiisa alkhulaasa oo ku daciifiyey oo waxa uu sheegay marka uu yidhi fii riwaayatin lahumaa ay abu daawuud iyo bayhaqi riwaaye ay wariyeen mursalatun daciifatun oo mursala ah oo daciif ah hamsata cashar ee sheegtay riwaayadan uu haystaa marka uu ka hadlaya xaafidka fatxulbaariga wuxuu ku sheegay riwaayadan waxau yidhi wa amaa riwaayatu khamsata cashara riwaayadan oo khamsata cashara ah fadacafaha nawawiy fi lkhulaasati nawowi khulaasada waa ku daciifiyey oo raqamka uu xadiidka waa laba kun shan boqol lixdan iyo saddex khulaasada uga daciifiyey walaysa bijayidin buu yihi alxaafid ibn xajar tadciifkaasa ma fiicna liana ruwaatahaa maxaa riwaayadan ruwaadeeda hiqaatun waa hiqaat walam yanfarid bihabni isxaaq ibnu isxaaqna lama gooni noqonin riwaayadaani oo ayagu ibnu isxaaqay ku cileeyeen ibnu isxaaqaa weriyey waana mudalisa dhawaan cancaniyey ibnu xajar marka wuxuu yidhi isaga lama gooni noqonine faqad akhrajaha annasaa-iyu riwaayadan nasaa-ina waa soo saaray min riwaayati ciraaq ibni malik can cubaydillaahi kadalika mutaabacay marka heshayba waatan waidaa habata anahaa saxeexatun hadday sugnaatay riwaayadan inay mutaabaco leedahay saxeex tahay falyuxmal marka ha lagu xambaaruu yihi calaa ana araawiya danna ana alasla riwaayata sabcata cashara see marka layara dee riwaayad ansaxday waxaa lagu xambaaraa buu yihi oo la odhana raawigan shan iyo tobanka wariyey wuxuu is yidhi toddoba-iyo tobanka riwaayadii ahayd baa asal ahayd markaasoo riwaayadii toddoba-iyo tobanko wuxuu ka gooyey yowma yowma dukhuuli iyo yowma alkhuruujkuu ka gooyey shan iyo toban baa marka meeshaas kasoo baxday oo isaga wuxuu ka dhigtay asal riwaayada toddoba iyo tobanku asal ka dhigtay taasoo marka wuxuu ka gooyey dukuulki iyo khuruujkii markaasuu shan iyo toban sheegay taasaa marka uu ku jamciyey haddaan intaas ogaatay axsanu riwaayaat wa arjaxu riwaayaat yani min xays waxa weeyaan riwaayada la qaado kara marka waa riwaayada sagaal iyo tobanka leanna riwaayas ama ku dar dukuul ama khuruujka goy sagaal iyo toban inbay isku tahay nacam haddaa isku geegeysid sagaal iyo tobanka ayaa ugu saxiix ugu xoog badan oo marka la qaadana ibnu cabaasin iyadoo wax ku dhisay ayb naam marka riwaayadaas oo sagaal iyo tobanka isxaaq ibnu raahuuya ayaa qaatay riwaayada oo shan iyo tobankana waxaa qaateen thawri iyo abu xaniifa oo waxay yidhahdeen shan iyo toban maalmood haddoo musaafirku meel ku nagaado wixii ka dambeeya salaad waa taam shan iyo tobanna waa gaabi karaa waa loo ogolyahay dheheen thawri iyo iyo iyo iyo iyo iyo sufyaan athawri ee ahlulkuufa shan iyo tobankay qaateen isxaaqna sagaal iyo tobankoo qaatay imaamu shaaficina waxau qaatay riwaayada soo socota walahu ay liabi daawuuda waxaa u sugnaatay can cimraana bni xusaynin thamaaniya cashara sideed iyo toban sideed iyo toban uu nebigu maka uu joogay kulli riwaayada maka unbay fatxu maka riwaayadaas unbay ka wada hadlahay waxaan o dhan sideed iyo toban uu sheegay marka cimraana bni xuseyn marka sideed tobankan wuxuu ka gooyay isaga eh, riwaayadan marka yawm lkhuruujka ama yawm duquulka mid ka gooyey ounan xisaabinin oo uusan tirinin maalintii lasoo baxayay kuma uusan darin tirada marka muxuu isku noqona marka sagaaliyo tobanka haddii hal maalin laga gooyo waa sideed iyo toban imaamu shaafici marka riwaayada sideed iyo tobanka u qaatay waxaana loo jeedaa culummadaan oo dhan markay riwaayada sideed iyo tobanka qaadanayeen eh, eh, khaasatan imaamu shaafici imaam axmed waxay u jeedaan waa nin aan go-aansanin inuu magaalada joogo wakti uu ka baxayana aan ogeyn wa waa hadduusan niyadiisu haddaynan iqaamo ku jirin qof ayaa waxaa loo ogolyahay ilaa sideed iyo toban maalmood imaamu shaafici sagaal iyo toban maalmood isxaaq shan iyo toban maalmood abu xaniifa iyo thawri waa markaas waa maca masaladan marka lagu dhex jiro waxa weeyaan haddii qofka aanu go-aan ku gaarin iqaamo hadduusan go-aan ku gaarin inuu nagaado magaalow soo galay waa musaafir wakti uu ka baxaayo ma oga marka eh, waqti uu ka baxaayo ma oga danihiisa eh, in maalin ay ugu dhamaanayso in shan maalmood ugu dhamaanayso qaba warqabo qofkaas isagaa marka waxa loo rugseeyey ilaa in uu sideed iyo toban ama sagaal iyo toban ama shan iyo toban sagaal iyo tobankaana raajix inuu salaada gaa wixii sagaal iyo toban beri ka dambeeya haddii weli uu magaalada joogo waa dhamaystira masaa-ishan marka hadhowaan si kale tafsiil u kala sheegsheegi walahu can jaabirin mar kaloo haddana keeno wuxuu yihi walahu waxaa u sugnaaday sida abu daawuud can jaabirin can jaabirin jaabir bni cabdillaahi aqaama bitabuuka nebiga tabuuk ayuu nagaaday cishriina yowman labaatan maalmood yaqsuru salaata salaada xaal oo gaabinayo wa ruwaatuhu xadiidkan ruwaadiisa hiqaatun hiqaat weeyaan labaatan haddana waa tago riwaayo kale labaatanay sheegtay laakiin riwaayadan iyo tii hore waa kala duwanta midan waa qaswatu tabuuk nebiga markuu tabuuk aaday labaatan beri buu joogay meesha nacam labaatan maalmood uu nagaaday marka yaqsuru salaata oo salaada gaabinayo labaatanna marka waa mid awo labaatan kale waxaa ku jirtay maalmo uu socsoconayo ku jirtay maalmo uu sahan iyo mararka qaar uu meelo kale aadayo ayaa ayaa ku dhex jirtay marka weli riwaaya sagaal iyo tobankaad moodaa in asxaabta u badan yihiin labaatanku marka taasaa ku jirta waruwaatuhu hiqaatun ilaa inahu laakiinse ikhtulifa fii waslihi xadiidkan mawsuulnimadiisa waa la isku khilaafay ikhtulifa waa la isku khilaafay fii waslihi mawsuulnimadiisa oo waxaa laysugu khilaafa culamada badankood ruwaadda xadiidkan badankood waxay ku wariyeen mursal ahaan mursal ahaanay ku wariyeen qaarkoodna waxay ku wariyeen waa waa mutasilay ka dhigeen waa midda hadda riwaayadan waaba tamayb marka alxaafid ibnu xajar talkhiisulxabiirka wuxuu ku yidhi xadiidkan labaatanka sheegaayo ibnu xasm iyo nawowi ayaa saxiix yeelayii saxahu ibnu xasmin wanawowiyu wa acalahu daara quniyu daara qunina waa cileeyey wuxuu ku cilleeyey bilirsaali walinqiaaci irsaal iyo inqiaac uu ku cileeyey irsaal waa taqaanaa taabiciga oo qaala rasuululah yiraahdo yani qof taabica baa warkan sheegoo yidhi aqaama aqaama bitabuuka cishriina yawman yaqsuru salaata marka taabici ma joogin hadda marka waxaa ku jira meesha marka irsaalaa ku jira irsaal inqidaac baa ku jira marka saasuu marka ku daciifiyey daara qudni wuxuuna sheegay ruwaadda xadiidka warisay ee yaxya bnu abi kaiir sanadka xadiidka yaxya bnu abi kaiir ayaa ayaa ayaa mixwar u ah ardayda yaxya bnu abi kasiir dhammaantood waxay isku raaceen mursalnima inay xadiidka ku wariyaan hal nin oo marka waxaa jira ku wariye xadiidka muttasil ka dhigay ninkaasuna marka waxa uu yahay macmar bnu raashid macmar bnu raashid can yaxya bni abi kasiir mutasil u ka dhigay inta kalena xadiidka waxay ka dhigeen mursal oo riwaayat ljamacati arjaxu marka riwaayada jamaacada badan ayaa la rajaxayaa marka ayb taasaana marka daara qutni oo raja daara qutnina de cilalka uga baacdheer yahay alimaamu nawowi iyo ibnu xasmi waa uga baacdheer yahay marka falqowl qowluhu wallahu aclam intaan hadda aan ka hadlayna laba mas'alo ka hadlay meeshaan aan uga hadalnay labada mas'alo masalada koowaad waxa ay tahay masaafo in intaa la eg ah ayuu qofku gaabinayaa marka haddii masaafo in intaa la eg hadduu u safro ayaa qofka la dhihi karaa qofkaasi waa musaafir intee la ega ah hadduu qofka u baxo la dhihi karaa musaafir qaacidada guud waxay tahay shaygu haddaan sharcigu xadidin lugada carabigana aan lagu xadidin curfiga in loo celiyo qaacidada mudaridkaa saas maxaa yeelay hadda safar luqada carabigana laguma xadidin oo lama dhihin intaas intaasoo masaafo safaraa la yidhaha ka yarna safar lama dhaho luqad xadidaysaa mala midda labaadna waxa ay tahay sharcigiina ma xadidinoo ma uunan dhihin intaas marka laga bilaabo waa safar wixii ka yarna safar ma aan sharcigu ma aanu xadidin marka curfiga in loo celiyo curfigii baa marka culummada marka acraaftoodii iyo markay ka hadlaayeen ninba marka uu si u yidhi si u arkay isagoo nusuusna weeshanayo aqwaal fara badanuna ibnulmundir ilaa shan qowl ayuu xikaayooday uu sheegay kitaabkiisa awsafka qowl waxau leeyahay waana qowlka loo badanyay afar afar yani arbacatu burad arbacatu burad arbacatu burudin afar burud burud marka waxaa weeyaan waa burd waa masaafo wax lagu cabiro marka afar burud afar burud waxay noqonaya marka taqriiban waa lix iyo toban mayl lix iyo toban mayl intusoo jeesta lix iyo toban mayl afar iyo toban afar burud marka lix iyo toban miil waxaan ujeedaa cafan waxaa weyaan afartan iyo lix mayl afartan iyo lix mayl sittun wa arbacuuna miilan afartan iyo lix mil afartan iyo lix mayl ilaa sideetan sagaashan kilomitr camal ay noqon taqriiban iyaa madhabkaas marka intaas waxaa qabo ibnu cabaas ibnu cumar imaamu malik shaafici imaam axmed isxaaq intaas marka ahluxadiidka qowlkaas ay u badan yihin fuqahaa ahlilxadiid waxay u badan yihiin ilaa in sideetan iyo lix sagaashan kilomitr taqriiban wax u dhow dhow oo ibn cabaas waxaa laga wariyey salaada inaan loo gaabinin intaas ka yahay eh. cusfaan waxa uu yidhi eh, eh, waxaa ibn cabaas marka laga wariyey maka ilaa cusfaan salaada in loo gaabin maka ilaa judda salaada in loo gaabin waa sideetan iyo lix ilaa sagaashan meelaas ah. kuda dhawaad sareeda waa ibn cabaas ibn cumar iyo imaam malik shaafici axmed iyo isxaaq qowlkaasay ku tageen qowlka labaad waxaa weeyaan marka masiirat alyawmi tam hal maalin in loo socdo yani maalin oo qofka dabcan nasashadiisana ay ku jirto qofka uunan ordaynin socod dhexdhexaada ah. intii maalin oo kale loo socdo ayaa salaada lagu gaabiya qoladaa marka iyagu ibnu cumar iyo athar ibnu cumarna waa deliishanayaan marka halka maalin iyo iyo iyo iyo iyo iyo sideetan ilaa sagaashanka kilomitr waa isku mid ibn ibnu cabdilbar saasoo kale u leeyahay marka waxbadi waa isku mid way qawlkii hore iyo qawlkan dambe waxaa un kala duwan cibaarada maahan waa isku mid markay culimadu qiyaaseen waa isku mid ay ka dhigeen isla qowlkan marka ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo iskale marka aimadii hore iyo qawlkoodi iyo tan ma kala duwan waxaa lagu qiyaasay marka maka ilaa daaif maka ilaa judda meelahaas ibnu cabaas markii la weydiiyena saas xadii marka eh, waxaa kaloo iyadana qowl saddexaad uu yahay laba maalmood xasanulbasriga ku tegi qowl afaraad waxa uu yahay saddex maalmood wixii loo socdo madhabkaasna ibnu mascuuda asxaabta kaga tegay iyo saciid ibnu jubayr thawri iyo abuu xaniifana saasay ku tageen sufyaan athawri iyo abu xaniifa waxayna deliishadeen xadiidka laa tusaafir lmaratu laa tusaafiru lmar'atu fawqa halaatin ilaa maca dii maxaamin haween ma safarto yacni yaynan safrin saddex maalmood in loo socdo ilaa inuu maxram la socdo ama zawj oo la socdo waxay dhahen marka nebiga saddex maalmood u safar u ictibaariyey marka saddexdaasa safar loo ictibaariyo laba jawaab waa looga jawaabo waxay tahay yowmna waa soo arooren laba maalmoodna waa soo arooray marka maziya saddexba malaha naagta marka yaanay safrin ilaa inay maxram ou la socdo maana masiirata yawmin baa soo arooray masiirata leylatin baa so hal meel hal maalin in loo soco ayaa soo aroor marka riwaayo kale oo saxeexa maadaama ay taallo saddexdii marka ma noqon karto taxdiid ma noqon karto wax lagu gooyo lagu xadido jawaabta labaad ibnu xajar uu sheegay waxay tahay haweentu marka eh, eh, safarka ay haween maxram eh, la-aan aanay safri karin iyo safarka aysan safri qofku musaafirka ah qofka musaafirka ah u salaada ku gaabinayo laba ictibaaroo kala gooni aba waaye sababta maxay tahay haweentu waxaa lagu xiray iyada zamanaa lagu xiray safarkeeda yacni maxram la-aan inaysan safri karin zaman ayaa lagu xiray zaman yacni meel loo soco karo maalin gelinkeed hadday iyada u socoto hal maalin oo kaamila safar biduuni maxramay samaysa ayaa la leeyahay leanna nebigu yoomkuu ku qeyday masaafada ma sheegin rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ma garateen marka meeshaas haddii in loo soco karo hal saac meel loo soco karo magaalada banaankeeda hadday maalin iyad u safarto oy usii socoto waxay noqonaysaa marka qof waxaa loo ictibaarinaa marka xadiidkii khilaaftay leanna maalintuu nebiga kuyuu ku xadeeyey amaa masaladan aan ka hadlayno iyada waqti laguma xadidina waxaa lagu xadido waxa ay tahay waxaa lagu xadiday masaafada marka masaafa iyo waqti laba sheegi kaliya lidaalika qofka musaafirka ah hadduu isaga meel toban kilomitira oo u socdo yoom ka badan oo isaga sii socdo musaafir loo ictibaari maayo isaga meeshaasay marka ku kala duwan yihiin labadan masalo ibnu xajar taasaa marka fatxulbaariga u kuliyi marka in laysu keenaba ma aha labadan marka naag safarkeed oo loo diiday maxram la-aan iyo tan in laysu keeno saxiix ma aha inahaas marka eh, waxaa kaloo iyadana madhabka shanaad wuxuu yahay jaabir ibni zayd ayaa ku tegi jaabir ibni zayd abu shacfaa ayaa ku tegi nacam iyo daahiriyada waana anas ibni maaligna waa laga soo guuriyey madhabka isaga ah oo madhabkaas waxa uu leeyahay waxa ugu yar waxay tahay de maalin wax ka yar in yaroo hadda masaafo ka yar maalin haddii qofka maalin dhan iyo afar eh, burud iyo shardi ma aha magaalada hadduu ka baxo oo ilaa saddex mayl oo socdo saddex mayl hadduu magaalada banaankeeda gaaro qofka u socdo musaafir aqalu eh, eh, masaafat alqasr ayaga waxay ka dhigeen saddex mayl saddex mayl waxyar waa saddex mayl xadiidkan waxayna deliishanayeen marka anas radi allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa kharaja masiirata halaaati amyaalin nebiga hadduu socdo saddex mayl ow faraasika sallaa rakcateyni laba ragcood tukadi salaadii waa gaabi jira waa nas nebiga ka sugnaaday weliba ka oo muslim uu werinayo nacam qowlkaas marka wuu sheegay hadalkan marka xadiidkan daahirkiisa waxaa qaatay daahiriyada oo waxay dhaheen saddex mayl qofka meel dhan hadduu usafraayo saddex mayl afgooya waa ka yarta hadduu usafraayo qofka salaada waa gaabi karaa marka haddii curfiga safar lagu dhaho haa haddaan curfiga safar lagu dhihinna ma gaabi karo salaada curfiga xukuma nacam imaamu nawowi isaga wuxuu leeyahay xadiidkan macnaha ay daahiriyad u qaateenba maba aha waxaa laga wadaayo uu leeyahay macnihiisa kaana rasuulu llahi sal ly slam idaa kharaja masiirata halaaati amyaalin min safarihi waxaa laga wadaa buu leeyahy nabiga calayhi salaatu wasalaam hadduu saddex mayl ou socdo safarkiisa oo u socdo hadduu saddex mayl masaafo dhan uu gooyo ayuu salaada inuu qasriyo bilaabi jiray ee lagama wado leeyahay inuu saddex mayl in la eg uu safraayo oo cule meesha ugu horeysa oo nebiga uu salaada ku gaabiyo a saddexda mayl ay ahayd ee macnaheedu kama dhigna nebigu inuu saddex mayl bis ou safarkiisa ku egyahay saasuu marka imaamu nawowi meeshaas oo u qaatay taana marka waa diiday ibnu xajar sababta waxay tahay meesha ugu horeyso salaad aad ku gaabinaysa adiga maba xadidinba sharciga waxaa uun loo shardiyay keli in magaalada laga baxo haddaad magaaladan darafteeda kala istaagto ood musaafir tahay salaadii marka qasriga waa bilaabi karta meeshaasba ku bilaabi karta xadiidkan marka macnihiisu ma noqon karo yani xataa xadiidkan siyaaqi uu ku yimid anas ibnu maalik bayhaqi baa weriyey nin baa weydiiyey wuxuu yihi anu nin safar badanaa basraan ka safraa kuufan usafrayo ma gaabiya salaada wuxuu yihi nabiga caleyhi salaatu wasalaam saddex mayl hadduu usocdo waa gaabi jirin marka su-aashaaga waxayna keenayn inay ahayd salaad ma qasriya mase ma qasriyo haddana safraayo su-aashii la weydiiyaa saas ayd markaasu saan ku jawaayo anas ibnu maalik waa ku celinaa marka meeshaan macnaha daahiriyada xadiidkan ay ku macneyn iyo macnaha nawowi laba macnoo kala gooni ah macnaha daahiriyadaana sax ah macnaha daahiriyada waxa uu leeyahay safarku safarka nebiga caleyhi salaatu wasalaam hadduu gaaban yahay ou saddex mayl ou la eg yahay salaada waa gaabi jiray nebiga caleyhi salaatu wasalaam imaamu nawowina wuxuu leeya maya sidaas maana xadiidka waxaa laga wadaa safarku intaas waa kasii dheeraaye markuu saddex mayloo kala socdo ayuu bilaabi jiray salaada inuu gaabiyo mala fahme labadaas macno ma lakala fahmay macnaha dambe marka xadiidka laguma xambaari karo waa diiyey ibnu xajar fatxulbaariga marka waa bucdi baa ku sugan wey in xadiidka saa lagu xambaaro khulaasatu hadihi alaqwaal marka waxay tahay wallahu aclam wixii curfiga safar loogu yaqaano oo qofku uu leeyahay safaranba u socdaa aniga oo buraashadiisa intuu biyo ku shubto oo dadkiina ay u ogyihiin yihiin inay waxaanu safar ay yihiin dadka meeshaas degan safar waa yaqaanaan ilaa dadka asaguna waa yaqaanaaye wixii curfiga uu safar yidhaahdaa safar la dhaca salaadana loo gaabi karaa soonkana loo afuri karaa biduuni iyadoo masaafay waxba lagu xadxadido sida marka saxdaana waa saas ayaana marka saxaaxa marka eh, siddeetan kilomitr iyo ama konton kilomitr iyo eh, wax shardi ah ma ahan bal meelaha qaarkood waxaad arkaysaa hal magaalo ayaa waxay tahay sagaashan kilomitr oo isku wareega hal magaalo oo iyada dhismaheeda keliya adoo ku dhex jiro sagaashan kilomitr isku wareegaad arkaysa marka ma waxaa la leeyahay qofkii magaalada geeskeeda kasoo tago geeska kala yimaado musaafir waayo maa la dhahaa soo weli magaaladii jiigo lama dhihi kara kaasoo kale musaafir yacni taxdiidka mararka qaar dhibka ka imaada taasaa kamida ah. magaalooyin waaweyna noocaasaa jira qofka geeskeedu ka shaqo tagaa geeska kaleo maalin walba u shaqo tagaa musaafir looma ictibaarin leanna maxaa magaaladiiba ma dhaafin ba weli kama baxo baynamaa waxaad arkay konton kilomitr oo safar ah haddana dhinac kale haddaa ka feeriso qofkii magaaladan markuu ka baxo lumber konton aada hadda waa qof safar u socdo gurigiisa ka baxaayo maanta safaraan u socdaay u leeyahay lamber kontonaan u socdaa lamber conton iyo isla mid maaha iyo iyo iyo iyo magaaladan xamar geeskeeda kale isku mid ma noqon karta marka waa in curfiga loo celiyo qaacidada guud ee saas waa wixii sharciga aan lagu xadidin luqadan aan lagu xadidin curfigan in bal waxaanaba la helayba afarta konton kilomitr ama sideetan kilomitr ka yar in nebigu salaad u gaabiye waa kan xadiidka anas sheegaysa masalada koowaad marka meeshaasaan uga baxayna ibnulmundir isagu wuxuu rajaxay qowlka hore oo maalinta iyo qowlka labaad oo hal maalin in loo socdo qofka hadduu safra ayb wacanhu qaala waxaa laga wariyay isla anas kharajnaa maca rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam min almadiinati ilaa maka xadiidkan ka bilow ilaa intii aan akrinayna masalada uu ka hadlaya waxay tahay qofka musaafirka ah ee magaalo galo musaafirka magaalo galay oo ku furtay qofkaas isagaa marka salaada in intaa la eg ego gaabi karaa masaladaas hadda ka hadlaya musaafirku laba xaalo u dhexeeya imaa inuu socod ku jiro iyo ima inuu degan yahay oo sosocod ku jiro midii marka hadduu dego musaafirkii uu degan yahay magaalo uu dego in intee la-egaa loo ogolaya salaada inuu gaabiyo inteesa loo ogolay ahlulxadiidka waxay u badan yihin imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo isxaaq iyo waxay u badan yihiin afar maalmood in saddex loo kala qaaday saddex xaalo loo kala qaaday annan afar uu kala qaaday xaala waxa ay tahay hadduu niyeysto iqaamo hadduu niyeysto inuu magaaladaas ku nagaanayo uu joogayo afar maalmood wax ka badan hadduu niyeysto inuu magaaladaas joogayo afar maalmood wax ka badan salaada waa iska taamiyeena wax gaabis la yidhaha maba sabaynayo yoonka ou galaba waxuu noqdayba qofkaas muqiim uu noqday wax salaad gaabis la yidhaha ma laha taas xaalad ah. xaaladaasna waxaa loo daliishaday xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu yiri laa yuqiimu lmuhaajiru bimakata bacda nusukihi alaaan muhaajiriga qofka muhaajirka ah ee maka kasoo hijrado madiine yimid asxaabtii muhaajiriinta ahayd mako waxay ku nagaa karaan saddex maalmood yid nabiga caleyh isalaatu wasalaam meeshaa marka waxay ka qaateen fuqahaa u ahlilxadiid saddex maalmood wixii ka badan inuu muqiim noqonayo qofka isku bedelayo wixii saddex beri ka badan inuu noqonayo muqiim qofka muhaajirigana waa laga reebay inuu dego qofka muhaajiriga inuu dib maka u dego waa laga reebay ilaa inuu safar ku yahay maahan magaalada uu kasoo jiro dar alla uga sooto inuu dego waa loo diiday ilaa inuu safar ku yahay maahan safarkiisii iyo muqiimnimadiisii maxaa nebiga xad oo uga dhigay saddex maalmoodoo xad uga dhigay xadiid kaas waa laga qaada riwaayad qaar afaray dhahay afarta dabcan waxaa lagu daraa maalintou galay iyo waxyaabahaasi maalintu ka baxay midda kale waxa ay tahay riwaayada kale yani qeybta kale labaad taas cumar bnu khadaabna radia allahu canhu waa kii nebiga uu yihi akhriju lyahuuda wnasaara min jaziirati alcarab yahuudda iyo nasaarada jaziirat alcarab ka saaro yii ka bixi nabiga caleyh salaatu wasalaam cumar marka wuxuu samey jiray wixii qofkii markaas isaga ama wefdi ha noqdo ama markaa meesha u yimaado dan u yimaado oo kale wuxuu u qaban jiray muddo dhan saddex maalmood u qaban jiray wixii nasaaradaas kamid ah ama yahuudda kamida ah ee markaas inay imaadaan meesha lagu qabo jizyay keeni jireen moogta jizyay keeni ay keenayaan heshiisay waxyaaba badan bay u imaan karaan maslaxo looga baahan karay u imaan karaan marka wuxuu u xadiday saddex maalmood saddex maalmood inay joogaan bis wixii ka dambeeya waa bixi inay ka tagaan leanna saddex maalmood kadib waxay noqonayan dad meesha deganay isku bedelaya cumar marka fahamkiisuna saas waa laga qaatay sa laftarkiisa midda kale saciid ibn almusayab isagana wuxuu yihi afar maalmood qofka hadduu meesha joogo muqiim ay noqona marka ninkii isaga marka niyeysto afar beri ka badan inuu magaaladaas joogayo ee isagu ogba inuu joogayo afar beri ka badan masalan tigidkiisaas wuxuu yahay usbuuc ka bacdi inuu soo baxayo ubakin garaysa qofkaasoo kale ma inu salaad gaabiye maaha inuu salaada taamiya lanna maxaa yale waa ogyahay inuu magaalada usbuuc joogayo taas xaalada waa xaaladda labaad waxaa weeyaan qofku inuusan niyeysanin meeshaas inuu joogo ma niyeysanin inuu meeshaas joogo danuu u tago waqti ay dhammaanaysana ma oga ma niyeysanin inuu maalmo joogo iyo shan maalmood wax uhuban isaga wada jira agtiisa wax yacni uu ma samaynin eh, lam yuzmic go-aan oo hadda u gaaray ma jirto oo wakti ku eg kaas marka waa midka loo ogola ilaa sagaal iyo tobanka maalmood xadiidka ibnu cabaas ou sheegaya xadiidka ibnu cabaas iyo riwaayaadka tirada badan midka ay ka hadlayaan kaas waa ayb midka ay ka hadlayaan waa xadiidu ibni cabaas sagaal iyo toban maalmood uu leeyahay marka qofkaas halkaa waad ka baxday magaalo kalaa tagtay magaaladii markaa tagtay wakti ay dhantaada kusoo dhamaynaysa ma ogi maanta inay ku dhamaato suurtagal isbuuc kadib suurtagal ma taqaani wax marka kuu go-an ma jiro sagaal iyo toban maalmood waa gaabi kartaa salaad in sagaal iyo toban maalmood ka badan salaadu inaad taam yeesho haddaad sagaal iyo toban ka badan joogto waa dhamaystira salaada oo ibnu cabaas isagana wuxuu yiri nabigu sagaal iyo tobankaasuu gaabiyey fanaxnu idaa aqamnaa aktara min dalika atmamnaa inaga haddaan salaada aan joogno magaalo sagaal iyo toban ka bacdi waa dhamaystirayna i salaad middaas marka waa saas marka riwaayada labaatanka dabcan cilo iyo waxbaa ku jiraan riwaayada labaatanka midda kale waxaa ku jirtay maalmo uu nebiga socday iyaa ku jirta riwaayada sagaal iyo tobankaa marka ugu saxaabsan iyada marka yawm lkhuruuj yawm dukuul in lagu daro in laga reebo waraa ku jira markii hore ee nebiga uu tegay maka markii dambe xajatulwadaaciisi nebiga oo maka tegey meeqo maalmoodoo maka joogaal tobanuu sheegay anas laakiin xaqiiqatan maka inta uu joogay toban mahayno maka iyo dawaacidaaduu ka wada maka iyo ahliwaaladeeduu ka wada marka nebiga caleyhi salaatu wasalaam maka wuxuu joogayba afar deliis salaada waa gaadinaya imaam axmed xadiidkaas uu deliishaday mas'aladii hore in afar maalmood haddii qofka uu joogaayo magaaladan iyo ka yar inuu salaada gaadi karo xadiidkaas u deliishaday bay adilada taas waa ku beriyeen xaalaleeyi maalinta afraada soo gal dulxujo afarteedii soo galay sideedeediina waa ka baxay maka nabiga caleyhi salaatu wasalaam afartii maalinta subax afraadu soo galay sideedii maalintii sideedaadna duhurkii minowgu jooga makababa joogo fahamteen meeqa maalmood ama inta afar beriyo marka imaam axmed isaga wuxuu yihi labaatan salaadood ayuu nabiga ku tukaday afar shan hadii labaatan maaha labaatan salaadood haddaad ogtahay inaad magaaladaas joogeysa intii laga tukado salaada marka waa dhamaystira wixii ka badan wixii ka yarna gaali karta waa afartii beri labaatan salaad soo afar beri maaha waa intaas umaa hadhow marka lix maalmood oo kalena maxaa qaadatay saddex maalmoodoo mino afar maalmoodoo mino oo joogo ila yawmu tarwiya iyo saddexda maalmood oo kale oo yaamu yaamu tashriiqa minu joogaa maalin carafa oo u socday u aaday inaasaa ka gogo-eysa safaray ku jira inta kale maka toban maalmood iskama degenin rasuulka caleyhi isalaatu wasalaam ka fahamteen meesha ayadan ah. marka hadduu qofku go-aan ku gaaro afar maalmood ka badan hadduu niyeysan yahay inuu joogayo sagaal iyo toban maalmoodaa loo ogolya inuu waxaan ujeedaa haddii afar maalmood ka badan inuu jooga uu niyeysto muqiim ah waaba dhamaystiraasa salaada mar walba haddii uunan ogeynna wakti uu ku dhamaysana dantiisana sagaal iyo toban maalmood loo ogol xaalada saddexaad oo soo harta waxay tahay qofkii inuu diyaarba yahay ee alaabtiisa u raran tahay ee caarib ou jiro mar marba waxunbaa marka celinaya caaribkaasna de waa caarib ku saabsan safarkiisa maalin walba alaabtiisa u raran maskajadii taagay baabuur wayda waa soo laabana gurigiisa imaana wuxuu imaana meesha uu deganya haddana subax waa dheelmana baabuuruu sugaa qofka noocaas haddii uu yahay xaaladaas ku sifaysan mutaradid uu yahay uu ku noqnoqonayo gaadiidkii iyo wa caarif noocaas oo kale uu jiro in alla inta uu saas yahay musaafir hadday doonto hal sana ha noqon in alla intuu noocaas uu ku sifaysan musaafir lianna ibn cumar radia allahu canhu azerbaijani wuxuu ku nagaaday lix bilood uu salaada gaaminayo barafaa xiray jidkiisiia marka baraf yaa xiray lix iyo toban lix biloodo marka salaada u gaaminayo kaas marka waa ka duwan yahay labadii hore wuxuu uga duwan yahay ninkan waxaa weeyaan maanta inuu baxdo diyaar u yahay waxbaa celinaya laakiin labadan midna waxauba go-aansaday afar beri ka badan inuu joogo kan kalena dantiisiyaa si kale u dhamaado oo waa jooga waxay niyadiisa ku jirta intay dantaada kaaga dhamaato jooga niyadda uga jirta way kala duwaya saddexdii <coughs> saddex xaalo marka kala duwan wa dadku isaga kala dhexdarsan sidaasaa marka masaa-ishaas marka loo la yeelaa wacanhu qaala kharajnaa maca rasuuli lahi sala allahu alayh ali wasalam min almadiinati aan ka baxnay ilaa makata fakaana nebigu wuxuu aha yusallii mid tukada ragcatayni ragcatayni laba laba ragco xataa rajacnaa ila ilaan madiina uga soo laabano muttafaqun caleyhi walafdu lilbukhaariyi hadda intaas marka ma jirin nebiga meel afar beri ka badan oo ku nagi negi ahaa maba jirin socdou ku jira intaas makaa ugu badnayd afar maalmooduu joogay iyada waa xajatulwadaac kasadan wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal aqaama nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waa nagaaday tiscata cashara sagaal iyo toban maalmood yaqsuru waxaa la ugaabinayo fii lafdin bimakata ayuu ku nagaaday tiscata cashara yawman sagaal iyo toban maalmood rawahu buhaariy wafii riwaayati abi daawuud sabca cashara sabca cashara marka riwaayada dhehaysa iyo riwaayadan see loo jamcina e, sagaal iyo tobankii waxaa lagu tiriyey yawma dukuul iyo yawma alkhuruuj toddobiyo tobankana waa laga reeba wafii uqra mid kalena hamsa cashara shan iyo toban imaam nawowi middan waa daciifiye khulaasada juska labaad toddoba boqol iyo soddon iyo labo safxada ah xadiidka raqamkiisi waa laba kun shan boqol lixdan iyo saddex wuxuuna ku daciifiyey ibnu isxaaq inuu xadiidka la gooni noqday sidaas oo kale oo yani wuxuu ku sheegay irsaal iyo wuxuu ku daciifiyan ujeedaa iyo inay daciif tahay mursalana ay tahay laakiin xadiidkan marka mutaabaca saxiixa ibn sunan nasaa-i ku sugan ayuu ibn xajar u sheegay marka xadiidkaas waa saxeix marka shan iyo tobanka marka maxaa la leeyahay raawiga xadiidka werinayo ayaa toddobiyi tobankii riwaayada hore toddobiyi toban ku asal ka dhigtay markaasuu yowmu dukuul iyo yowmu lkhuruujka guoy shan iyo tobanay walahu islabi daawud can cimraana bni xusaynin thamaaniya cashara sideed iyo toban sideed iyo tobankiina midaa laga guoyey yowmu dukuul ama yowmu lkhuruuja laga saaray ayb imaam imaam shaafici baa qaatay shan iyo tobankana yaa qaatay thawri iyo abu xaniifa yaa qaatay thawri iyo ahlukufa qaatay midda ah sagaal iyo tobankana waxaa qaatay isxaaq bnu raahuya walahu can jaabirin aqaama bitabuuka buu nabiga nagaada cishireenay labaatan maalmood yaqsuru salaata salaada xaal u gaabinayo wa ruwaatuhu hiqaatun weeyaan ilaa anahu ikhtulifa fii waslihi waxaa laysku khilaafay mawsuulnimo iyo inuu mursal yahay ruwaada iyo xabl abi katiir ka warisay waxay u badan yihiin inuu xadiidku mursal uu yahay kuwaasaa badan saa darteed macmar keligiis ayaa xadiidkan ilaa iyo marka mutasil ka dhigay sanadka waana daciif dabcadaha waxaan ujeeda marka shuduuda ku jira marka riwaayada oo tan danbaa ka raajixsan tan waxaa raajixsan in mursalnimadaa raajixsan xadiidkan waa mursal mursalkuna min aqsaami daciif ayuu kamid yahay wa can anasin kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama anas waxaa lagu wariyey rasuulku wuxuu ahaa sala allahu alayhi waalihi wasalama ida irtaxala hadduu raranayo qabla an taziiqa shamsu qoraxda intaysan leexanin qoraxda intaysan iilanin oo cirka dhanka galbeed aysan uga iilanin yani intaysan cirka dhanka qoraxdhac aysan uga iilanin ka hor oo waqtiga dowrka intaan la gaarin ka hor haddii uu raranayo ah, yani gaadiidkiisa soconayo ahara suura duhurka ilaa waqti lcasri intii kaaga u digdhigaya casarka waqtigiisa oo jamcu taakhiiru samaynayo uma nazala waa degaayey fajamaca baynahumaa markaasuu labadooda kulminayo fajamaca waa kulminayo baynahumaa labadooda marka waa kulminayo kaana rasuululahi rasuulku waxau aha sala allahu alayh waali wasalam ida irtaxala haddii uu rarto qabla an taziiqa shamsu haduu yani raranaayo qabla an taziiqa shamsu qoraxda intaysan iyo cirka dhanka qorax aysan uga leexanin oo duurka waktiga duhurka ka hor hadduu raranaayo ahara duhra duhurka dib u dhigaayey ilaa waqti alcasri laga gaaro casarka waqtigiisa uma nazala markaa waa degaayey fajamaca baynahumaa markaasuu duhurkii casirkiiba uu jamcinaayo marka duhuri casr marka uu jamcinayo waxaa weeyaan macnaha meesha ku jiro duhurkoo hormarina casirku dabcan dib u dhigaa labada salaadood marka la jamcinayo salaada horeysaa lasoo hormariyo tartiibtu waa qasab oo duhur intuu dukado kadib haddana casirka u dukanayo laakiin waktiga casirka uu dib u dhigaayo duhurkii ayuu rarayay casirka waktigiisa u geynayo fain zaaqat hadday leexato ashamsu qoraxdii oo dhanka galbeed ay u leexato qabla an yartaxila intuusan raranin ka hor salla duhra duhurkiibuu tukanayey uma rakiba waa isku soconay uma rakiba kadib marka waa koraaya gaadiidkiisa uu koraayo ku dhacaayay muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa xadiidkan soo saaray wa fii riwaayati alxaakimi xaakim riwaayadiisa fi larbaciin kitaabkiisa alarbaciinka la yaraha xaakim uu leeyahay biisnaadi saxiixi saxiixa isnaadkiisa biisnaadi saxiix yani bukhaariga isnaadkiisa nusaqa qaar waxaa ku taal biisnaadin saxiixin baa ku tahay oo yani waxa weya makhduudada yani makhduudada subulsalaamkana waxaa ku taal biisnaadin saxiix saasaana saxa qaara marka taxriifiyeen biisnaadin saxiixin xata ah biisnaadi saxiixin xad marka bukhaarigay ku dhaceen isnaadkii bukhaari laftirkiisa isnaadin saxiixin ma aha waxaa kasii taxriif badan bilisnaadi saxiixi midda dhahaysa bilisnaadi saxiixina ma aha biisnaadin saxiixina ma aha waxaa weyaan biisnaadi saxiixi saxiixi isnaadkiisii salla duhra duhurkiibuu tukaday iyo walcasra ayaa la socotay hadday qoraxda cirka waktiga duhurka haddii la gaaro waktiga duhurka uu safraayo nabiga salla duhra duhurkuu tukanaa iyo walcasra yani qoraxda intaysan leexan ninka hor aduu yani raranayo inta duhurka waktigiisa sugo ayuu salla duhra iyo walcasr duhurkii casrka uu tukanayo <clears throat> uma rakiba markaasuu gaadiidkiisa raacay meesha uu ka yidhi salla duhra riwaayadii hore riwaayada muttafaqun caleyda sala duhra biso midaan xaakim maxay dheer tahay salla duhra walcasra <clears throat> meelahan meela ugu ishkaalka badan waa kitaabka iska jira uma rakaba garaydkiisu ku dhacayo kadib idinka maxaa idin baran weli ismaaciiliyi ma idin waliabi nucaym fi mustakraji muslim ma idin waliabi nucaymin waxaa laga wariyey abu nucaym waxaa usugnaatay fi mustakraji muslim kitaabkiisa mustakraju saxiix muslimka kaana nebigu wuxuu ahaa idaa kaana fii safarin safar haddii uu ahaado kaana wuxuu ahaa nebigu idaa kaana fii safarin safar dhaciisa haduu ahaado haddau ahaanayo fazaalat shamsu qoraxdii ay yeelato waqtiga duhurka la gaaro salla duhra duhurkuu tukanayo iyo walcasra iyo casrkuu tukanayo jamiican xaal ayihiin kuwa isku jira oo dhan uma markaa dee irtaxala warheranayo baabkan haddaan ka hadlayno xadiidka anas iyo riwaayada xaakim iyo riwaayada abuu nucaym masalatu ljamci buu ka hadlaya waxyaabaha safarka iyo safarku waxyaabaha uu wato waxaa kamid a qasri iyo jamci qasriga salaada in la gaabiyo way safarka iskale keligiis qasriga salaada gaabinteeda safarka iskale jamcinta laakiin laba salaadood in laysku jamciyo oo mid inta waktigeeda lasoo qaado tan kale loo geeyo safarka keliya kuma khaas ah oo qofkii isagoo negi ah oo joogo oo aan musaafir ahayn ayuu yeeli karaa goorma roob markuu jiro maqribkii oo kale markii la gelayo aa roob xoog badan da-ayo ilaa salaadii maqrib laga tukado roob xoog badanoo soco de roobkaasoo kalena marka waxaa loo malayna roob yani xoog badan waayo ilaa cishaha inuu gaaro waa iska suurtagal haddii marka roob noocaas uu jiro dadkii marka waa laga fuudeeyey jamaacada soo aadayo qofkiina intuu maqribkii tukado haddana gurigiisa aada u qoyo mareebaha haddana soo noqdo qoyo cesho u yimaado haddana oo gurigiisi aado xarajaa ku jiro sharcigu marka xarajkaas waa ka rafciyo dadka markaas waxaa la baneeyey in maqribkii iyo ceshihii labadaba la jameeyo laakin roobka waa inuu yahay roob wax qoyi kara oo badan marka roobka noocaas oo kale haddii uu jiro maqribkii baa la tukanaa maqribka markii la tukado ceshaha marka lagu xifida jamcin salaad maqrib iyo cishaa la jamciyo jamcintaas laakiinse musaafirna safarna ma loo jamcinin darkiisa marka jamcintu khusuusiya safarka ama ah safar iyo leydkiisba waa ku imaan karaa jamcintu laakiin qasriga safarka iskale bas ogow hadda isku dhex qalqaldina dhow midda kale safarku laba xaaladba qofka waa leeyahay inuu qasriyo bis laakiin salaad walba waktigeeda tukaya waa sida ugu fiican waa fiican tahay salaad walba adoo waktigeeda tukanaya lakin inaad qasriso laba laba ragca doorka waxaa kaloo qofka musaafirku leeyahay inuu salaadihii isku jamciyo qasri maca jamci inuu sameyo taana waa leeyahay musaafirka marka qasriga iyo jamci jamciga yaa la isku khaldin qofka musaafirka inuu salaad jamciya qasab kuma aha isagoo musaafiru iska dhaafi karaa jamcintu laakiin uu iska qasrisan karaa salaad walba oo waqtigeeda ku dukan kara taamala fahamta farqiga udhexeeya qasriga iyo jamciga jamcigu marka laba u kala baxaa jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir culamada jamcu taakhiirka badankooda isla ogolyihiin jamcu taakhiirka salaadii horeysay in dib loo dhigo oo waktiga salaada kale la geeyo waa isla ogolyihiin midaas oo matalan duhuri iyo casr ah rabtaa inaad jamciso duhurka inaad dib u dhigto casarka markii la gaaro aa isku dukato waxwara kama taagna jamcu taqdiimka hadalka ka taagana salaadii dambe ma lasoo hormari karaa oo duhurka waktigiisa duhur iyo casr inta isku darto markaas kadib socodkaayana ma iska wada kartaa ma yeeli kartaa sidaas jamcu taqdiimka marka laysku haayaa jamcu taqdiimka waa laysku haya jamcu taakhiirka aada laysugu mahay marka jamcu taakhiirka ayuu hormariyey sheekh wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu aha ida artaxala hadduu raranayo qabla an taziiqa shamsu duhur intaana gaarin ka hor barqadii oo kale shan saac oo kale u rabaa inuu safro ahara duhra salaadii duhur dibba uu dhigaayo ilaa waqti alcasri intuu isku socdo safarkiisii gala ayuu duhurkii isagoo socodkiisa ku jiro duhurka tegaa casarka marka la gaaro duhri casrsi tukanay iyada war kama uma n marka ilaa waqti alcasri uma nazala waa degaa fajamaca baynahum waa jamcinaan fain zaagat shamsu laakiin waqtiga uu baxaayo haddii ay tahay markay qoraxda yeelatay oo duhurka la gaaray waktiga duhurka hadduu safraayo qabla an yartaxila intuusan raranin ka hor haddii ay qoraxdu iilato salla duhra duhrigu tukanayo nbiga mujeeda salla duhra ah, riwaayadan salla duhra dhisaysay yani duhurbu intuu tukada keliya ayuu iska baxaya casarna waktigiisao dukanaya waay soo maha macnaheedu marka jamcu taqdiim ma jira wa meeshaan riwaayadan hadii la qaato culamada marka culamada marka ay qaateen riwaayadan oo mutafaqa ah buhaari muslim isku waafaqeen jamcu taakhiir bisa sheegtay jamcu taqdiim ma sheegin walidalika saas darteed waa jamcu taqdiim qaar badanoo culamada kamida waa diideen wax jamcu taqdiim leeraa ma jiray dhe riwaayadaana ku gaabsanay oo waa la kala gediyey dheh waxaa la sheegay nebiga inuu marna salaada dib u dhigi jiro dowr iyo casr waqtiga casirka uu tuka jiray laakiin inuu hormarin jiray bukhaari muslim ma aysan sheegin riwaayaadkan dambe marka wafii riwaayati alxaakimi waliabi nucaym fi mustakraji muslim labadan riwaayad dambe wuxuu u keenay ibnu xajar waxay tahay inuu jamcu taqdiimka sugo wa jamcu taqdiimow marka maxaa adii kuu daliila waxaa ogaanaysa marka jamcu taqdiim waxaa u daliila riwaayadan xaakim o oo wafii riwaayati alxaakimi fi larbaciin biisnaadi saxiixi saxiixi isnaadkiisa salla duhra buu nabiga tukaday dowr iyo walcasr ay casr uma rakiba yani salla duhr intay la socotaan fain zaaqat ishamsu hadday qoraxda ilato waqtiga duurka la gaaro qabla an yartaxila intoosan raranin ka hor oo uunan yani gaadiidkiisa aan loo rarin safar uu ku jiray awel maaluu degay gaadiidkiisa marka waxaa ayaa iyadoo weli la rarin oo socod uusa isku diyaarinin ayaa duhurkii soo galay muxuu sameynaa marka salla duhra iyo walcasra duhr iyo casriu tukanaya uma markaa dabada rakiba markaasuu gaarigiisi ku dhacay amba taqdiimkii markasoo kuma sugna meeshaas salla duhra iyo alcasr xaafid ibn xajar faxulbaariga wuxuu yihi waqaala alxaafid salaaxudiin alcalaa haakada wajadtuhu bacda tatabuci fii nusakin kaiirati min alarbaciina biziyaadati alcasri nusak badan oo kitaabka alarbaciin oo awxaakim leeyahay yani bacda tatabuc raacraacitaan dheer ka bacdi waxaan ku arkay yiri nusaq saxiix ah salla duhra iyo walcasran ku arkayo nusada waxaa ku taala walcasra buu leeyahay wasanad ibn wasanadu hadihi ziyaadati calaa wuxuu yihi ziyaadadan sanadkeedana jayidatu waa jayid ziyaadada sanadkeeda waa jayidun waa sanad jayid waa saxiix marka wala abi nucaym u fi mustakraji muslim abu nucaym wuxuu leeyay kitaab leeraa mustakhraj muslim mustakraja marka marka muslim waxaa weeyaan kitaa kutubta mustakhrajaadka waxaa la yidhaahdaa qofkan waa imaam dambeeyo waa dambeeya kitaabkii abu nucaym oo kale alla subhaani waa ka wax badan oo ka dambeeyey ibnu mandeg isku waqti ahay marka wuxuu soo qaadanaa saxiixu muslimka axaadiidta ku taalla mustakrij maadadiisa in la bartaa in la fahmaa muhiima hadii kale wala abi nucaym fi mustakriji muslim maxaa loo jeeda mustakrij muslim muxuu waxaa laga wadaa abu nucaym ou soo qaadana mutuunta axaadiidta ku jirta muslim mutuunta inta dhiganaa isnaadkiisau ku werinaa marka mutuuntaas marka mutuunta waa saxiix soo ma ila waa mutuuntii saxiix muslim sanadkii muslim bisr iska dhaafa dariican dariiqihii buu ku werinaya axaadiistaas kitaab noocaas u aliifaa marka faa-iidada ku jirta marka waa mar haddii muslim uu weriyey axaadiistan maxaa loogu celinaa mar labaad faa-iidada ku jirta waxaa kamid a asaaniid caaliya ka imaan karta waxaa ka imaan karta asaaniid caaliya ka imaan karta binisbati liabi nucayn mararka qaar waxaa ka imaan karo faa-iidada labaad waxay tahay ziyaadaad riwaayadii muslim ziyaado ounan ku darin aa ah laga yaaba inuu ku daro mustakrijka imaamkan mustakhrijka inuu ziyaado weriyaa dhici karto muslim oo aanu werinin ziyaadadaas marka hadday u saxdo faa-iido dheeraada ah. soo ma garani midda saddexaad waxa ay tahay haddii muslim oo xadiidkiisa riwaayadiisa mudallis can ku wariyey oo ku jiray ninkan saaxibul mustakrijku waa iska ilaalina wuxuu ku dadaala inuu keeno sanad cancano aynan ku jirin oo musaraxun bisamaac inuu keeno isku daya faa-iido dheeraada iyadana marka haddii muslim masalan nin mukhtalid ah xadiidka laga warinayay oo aan la ogeyn qabla alikhtilaad maa laga warin mise bacda alikhtilaad ciladaas wuxuu isku dayaa inuu intuu ka leexdo dariiq sax ah oo ciladaas aan lahayn inuu ku keeno isla xadiidkii marka fawaa-ida mustakhrijaadka kuwaasaa kamid marka kitaabkaas abuu nucayn oo mustakhrajka muslim ah ayaa waxaa ku sugnayd waadakan hadda faa'iidadii markaad aan sheegayn mid kamida fiiri kaana nebigu wuxuu ahaa idaa kaana fii safarin safar dhexdiisa haduu ahaado fazaalat shamsu qoraxdii ay iilato salla duhra buu tukanaya iyo walcasra iyo casrkaba jamiican dhammaantood uma markaa dabeed irtaxala iyagoo wada kulansan dhan uma markaa dabeed irtaxala waa raranay walcasra buu ku daray soo ujeed marka ziyaado xugun keentay faa-iido ziyaada la timid marka xadiidkan isagana marka waa kaasa waxaa kaloo jumcu ka fiican oo loo daliisho karaa waxay tahay jumcu inuu jiro xadiidka jaabir oo saxiix muslim ku sugan qisatii xaji nabiy sala allahu alayh ali wasalam xajka nebiga wuxuu sheegay nebiga inuu marka salaadii yawmu carafa inuu duhur iyo casr uu jamciyey duhurkii casirkii inuu duhur tukaday uu adimay la aqimay duurkii uu tukaday la aqimay casirka uu tukaday jamcu taqdiim sooma marka midkaas waa jamcu taqdiim waayo lana sida si qofka xaajiga oo waqti dheer oo u helo oo ku duceysto oo cibaadaadka uu ku sameeya loogu tala talagalay lidalika dadka xujaa xujaajta markay tagaan carafo waqtiga duhurka ay tagaan khudbaa la akriyaa khudbadaas kabacdi salaada waxaa loo istaagaa duhur laba ragcaa laga tukadaa waa la istaagaa casirkii haddana la tukadaa waa jamcu taqdiim waa kaasa u daliilah taas marka muxuu uga leexday ibnu xajar marka muxuu keeni waayey riwaayadaas iyadaaba ka saxeexsan kuwaan hadda uu sheegayo dhan oo muslim kuso wuxuu u diiday waxay tahay taas culamada qaara waxay leeyihin jamcinta waxa loo jamcinayo iyo ajli nusuk waay jamcintaas waa waa nusuk kamida manaasibta xaj waa min manaasik alxaji kamid saa darteed marka daba in marka taa ka leexday ibn xajar kuwaanu marka la yii oo aan xaj iyo ku sugnayn ha u malaynu isaga tegay yani an gaflatin ugama unan tegin ana waxaa jamcintan waanu sugaynayn sababto ah reer mako markay carafaad imaadaan waa jamcinayo jamcintaasaa samaynayo waa imaamkay la jamcinayo duhurka casir maxadaalika wuxuu leeya carafaad iyo iyo iyo iyo makana iskuma jiraan masaafadii wa lagu jamci jiray wax lagu eh, musaafir qofka uu ku noqon jiray leey marka waxay u jamcinayaan waxay tahay liajli nusug gaamee ayaa saas ah nusug min manaasik alxaji ah taasuu marka uga leexday labadan riwaayana uu ula yimi calaa kulli xaal riwaayaad kaloo fara badan ibn xajar fatlbaari waa ku sheegay oo bayhaqi iyo abu daawud ay werinayaan oo asaaniideeda hadal uunan ka marnayn isku soo koob xadiidka marka taqdiimka ansaxay labadan riwaayana kaaga filan marka waxa la jamcina marka waa maay waxaa la jamciyaa awalan dowri casira ah laysku jamciyaa maqrib iyo cishana waa laysku jamciyaa bes wax kale layskuma jamci casir iyo maqribka layskuma jamci karan cisho iyo subaxna layskuma jamciyo subax iyo dowrna lama jamciyo waxaa la jamciyaa waa duhri casir maqrib iyo cisho fahamteed marka taasa marka waxaa kaloo iyana ku jira meeshaan jamcintu iyay u banaan tahay ayi musaafir ma jamci karaa salaada mase jamcintu waxay khaas ku tahay marka uu qofka socod ku jiro musaafirkii laa laba xaalo marna waa iska degan yahay isagoo iska socdo tuulow matalan alaabtiisa ku furtay hataalow ka ijaarto hal habeenuu rabaa inuu seexdo berina ka dhaqaa waa musaafir soomaa ninkaas maca daalika ninkaasoo kale salaada ma jamci karaa mase jamcinta waxaa loo gelay markuu socod ku dhex jiro oo u soconayo ama uu rabo markaas inuu socdo ibn lqayim wuxuu leeyahay hadyiga nebiga wuxuu u badnaay inuu markuu socod ku jiro jamci jiro markuu negi yahayna salaada ma jamci jirin qasri unbuu samey jira bis laakiin qowlka raajixa waxaa weeyaan in musaafir kasta oo jamci karo waxaana u daliila xadiidka nebiga markuu tabuuk uu aaday xadiidka anas kaana idaa kaana fii safarin fazaalat ishamsu amamd kaas waa mid kale yani xadiidka imaan doono ku jira oo wuxuu ahaa xadiidka waa xadiidu mucaad ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga ahara salaata salaaduu dib dhigay fii gazwati tabuuk uma kharaja waa soo baxay meesha u deganayo kasoo baxay fasalla duhra duhurkuu tukaday walcasra jamiican iyagoo dhan uma dakala waa galay meeshiisii u galay u deganaa uma kharaja haddana waa soo baxay fasalla lmaqrib walcishaaa jamcan maqrib iyo cisho haddana jamci imaamu shaafici wuxuu yihi uma dakala wa kharaja waxaa laga qaadana inuusan socod ku jirin ilaa waa galay intou galayna meeshii u deganaayo ou ku nasanayo uma kharaja haddana waa soo baxay meeshii uu ku nasanayo kasoo baxayo uma dakala uma kharaja qariina xoog badan way oo daliil u ah marka nebiga asagoo socod ku jiri inuu salaada jamciye ayay daliil u tahay tan marka eh, xadiidkan soo socda berita insha allahu tacaala oo mucaadi bini jabal aan ku faahfaahi doona masaladan wabilahi tawfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi